بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wzidna cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii labaatan iyo afaraad ee kitaabkeenii mutna abi shijaac ma algaayatu wataqriib waxaan ku jirnaa faslun fii xaddi shaaribi lmuskiri midka muskirka iyo sarkhaansan oo asagoo issarkhaamiyey xadka laga oogayo muxuu noqonayaa marka kaa shaaribul khamriga ama muskirka cabay ahay waa inuu yahay qof mukallafa axkaamta shareecaduna ku dareerayso waxaanu cabayan inay xaaraan ka tahay og asaguna darti iskii u cabay oo aan lagu khasbin daruuro iyo dan u geysanayaysan jirin inta marka laisla helo shaaribul khamri buu noqday ninkaas waa inuu qofku mukalaf yahay axkaamta shareecada ku og yahay inay xaaraan ka tahay asaguu doortay wax daruura u ugeysana aysan hee aysan jirin shiikhu wuxuu yidhi raximahullah waman shariba khamran qofkii khamra caba buu yidhi aw sharaaban muskiran ama sharaab wax sarkhaamiya xudda waa la xadayaa waa la xadayaa arbaciina afartan ayaa la xadayaa jeedal wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa bihi in la gaarsiiyo bihi arbaciinkii hamaaniina in la gaarsiiyo ayaa bannaan calaa wajhi tacsiiri qaab ciqaabid ah ayadoo ku gaaraysa oo aan xad ahayn oo sheikhu wuxuu raxima allahu tacaala qasaalihulkhamriga afartan jadal baa lagu dhufanayaa waxaa kaloo bannaan afartankiina afartan loogu daroo siddeetan la gaarsiiyo afartankaa dambane xad maaha waa tacsiir warka ma idin wataan soo sheegnay tacdiir waxaa la yidhaahdaa waa ciqaab maqda qiyaaskeeda uu leeyahay ninkaa meesha maamula qiyaaskeeda uu leeyahay wey shiikhu wuxuu yidhi wayajibu waxaa ku waajibku ah calayhi wayajibu waajibaya calayhi kaa saalibu lkhamriga alxaddu baa ku waajibaya biaxadi amrayni laba arrimood dartood buu waajibayaa laba arrimood ayaa sababaya in xadka lagu dhufto kow bibayinatin caddayn in la helo in cadeyn la helo bayina in lagu markhaati furo waaye maxaa lagu markhaati furayaa inuu cabay khamro ama inuu khamro cabay markaa ma ku dhacay marka laba nin baa ku markhaati furaya gabdha soo gelimayaan meesha laba nin waa inay ku markhaati furaan aw amase iqraarin inuu asagoo qirto yidhaahdo waan cabbay labadaa xaalo wuxuu ka soo hara qofkii markaa lagu jeedalmayo walaa yuxaddu lama xado bilqayi inuu khamro matagay darteed xad lagu xadimayo afartankii loogu dhufanmayo waryaahee waa cabti khamradii haye maxaa ku caddaynaysaa wataa aa matagtay inaa matagay keliya inuu qofkani matagay khamradii keliya xad kuma mutaysanayo maxaa maxaa dhici kara in lagu khasbay sidaa soo maa maxaa dhici kardha inuu haddaba soo islaamay hee uusan ka warhayinba maxaa kaloo dhici kardha in daruuratu waa cabayo inta xagga waxu istaageen naftiisu khatarba gashayba marka bilqayi in uu sooma tagay darteed hee la dhihi mayo xadkii hala mariyo walistinkaahi iyo walaa yuxaddu laguma xadi qofkii bilistinkaahi in khamar kasoo kakamayso oo khamar kasoo urayso darteed waryaa afa kala qaad haa waa kaasoo uraysaa khamro sidaa daraaddeed hee hallaxado ma jidho warkaa ma ku dhacay yaa wakaa macno istinkaa mar waxa weeye raa'ixatul khamri baa ka soo baxaysa faslun fii xaddi sariqati tuugnimadii xadkeedii tuugnimo maxaa la yidhaahdaa wax kastoo la qaado tuugnimo maaha tuugnimo waxaa ladhahdaa xad akhdumaa akhdulmaali xoolihii in la qaado khifyatan si qarsoodiya in xoolaha loo qaado xageen laga qaadayaa min xirsi milihi meeshii lagu ilaalin lahaa in laga qaado akhdulmaali xoolihii in la qaado khifyatan si si qarsoodiya xagaa maxaa ku baxay markaa xoole haddii loo qaado xoog tuugnimo maaha maad bay noqonaysaa warkaa ma ku dhacay haddii xoolihii la fikaday u dafayna nahbi bay noqonaysaa dadka muslimka xoolihiis in la dafo tuugnimo maahae nahbi bay noqonaysaa magacaasi qaadanaysa akhdulmaali hee khifyatan si qarsoodiin loo qaado dulmanna sidee dulmi ku jiro min xirsi milihi meeshii ayadoo kale lagu ilaalin jira laga qaadayo ayaa waxa loo yaqaanaa tuugnimo shiikhuu wuxuui raximahullah wa tuqdacu waa la jarayaa yadu saariqi kii tuugga ahaa gacantiisi waa la jarayaa bisitti sharaa'ide lix shardi markii la helo baa kii tuuga ahaa gacanta laga jarayaa an yakuuna waa inuu ahaadaa kantuugaahi oo xadaya baaliqan mid qaangaara waa inuu qaangaar waa hee waa inuu yahay caaqilan mid caqlile waa inuu yahay mid waalan waa inuusan ahayn maxaa kaloo ku jira haa mukhtaar waa inuu yahay baa ku jira waa inuu hee waxaan asagu doortaan lagu khasbin saddexdaa marka qofkiibaa iska leh waxadeeyey waa inuu yahay qof qaangaar ah caqlila oo waxaan saarnimo ku qaadaya sow iskii u qaadayo hee aan lagu khasmin wa an yasriqa waana inuu xado nisaaban xaddi waa inuu xado xaddi qiimatuhu markii la qiyaaso uu noqonayo rubcu diinaarin diinaar afar marka loo qabiyo meel ka mida hal dhibic ziro siis garaam wax u dhigmawi gacantii dhammayd rubcu diinaar diinaar maxaa usoo sheegnaa afar dhibic labaatan shan garaam soo maahayn diinaarkii marka afar loo qeyba meel ka mid a ah, wax qiimihiisu gooya hadduu xado hee gacanta in la jaro wey marka rubuucu diinaarku waa afar dhibic labaatan iyo shan afar u qaybi waa hal dhibic zero six meelahaas warkaama ku dhacay garaam marka suuqa la geeya aduga lixdan doolar iyo konton doolar yaa laga hadlayaa hadduu xado hee shardigaas baa soo gelaya mesha min xirsi milihi meel asagoo kale lagu ilaaliyo inuu ka xaday xoolihii banaanka iska yaal hadduu iska qaatay oo meeshii aan lagu yeelinaya aan ahayn maxaan leenahay maxaan leenahay qadci ma jiro tuug hadu noqdo hadduu raleyse qadci hee imaan mayo meeshii warkama ku dhacay lacagta meeshii lagu xareenjiya waynu kaxdaa arigaarigii arigiiyo bannaanka iska maray hadduu xado tuug maa tuugii gormuu tuug noqonayaa xeradaa ku xaraysa waa inuu hee kaxdaa ha xirsu mitli meesha lagu ilaaliyo waa inuu hee ka qaadaa shaygii warkama ku dhacay waaya gacanta marka la jareen tug waaya insa gacantan la jareen way macnu shuruudan qofka waxay waxay ku xaqiijinaysaa in gacantii la jaro ama aan la jarin ee labada jarba waa tuug ninku warkama ku dhacay yaah ninka dadka xoolihiisa meelaha dayacan ka qaatay tuug waay laakiinse hee in gacantii la jaraa shuruudan u baahan waaya min xirsi mithli waa inuu ka qaadaa laa milka lahu laa milka wax lahaansho ah lahu saariqii waa inaysan ugu sugnaanin fiihi xoolaha u xaday xoolaha xaday waaysan sugu lahayn nin uu rahan u dhiibtay hadduu xoolihii uu rahmay qayb ka mida ah ka xado gacan la jari mayo maxaa yeel xoola alba asagaa hee asagaa lahaa soo ma ahayn laa milka wax lahaanshaa waa inuusan u sugnaanin lahu haa lisaariqi kii tuuga ahaa fiihi fil masruuqi wixii laxaday dhexdiis waa inuusan wax milkiyahee ku lahayn waaya walaa shubhata wax shubhaana lahu waa inaysan ugu sugnaanin isagii fii maalilmasruuqi fii maalilmasruuqi midkii laga xaday minu xaggiisa wax laga xaday wax shubha waa inaysan ku leh shubha waxa layidhahdaa wax xadkii inuu qabto ka fogeynaya tusaale xoolaha isagu ma leh laakiinse baa leh xoolaha isagu ma hooyadiis baa leh yaa marka waxaan leenahay xoolihii ma laha oo milkigu ma laha laakiinse maxaan leenahay shubha ugu jidhoo waxaa dhici kardha inuu hee de in alkii wax laga siin lahaaba markii horeba soo ma ahayn ka marka shubhada waxa weeye maalu aslin wa farcin baa laga wadaa maalu aslin wa farcin xoolihii asalka biniaadamka asalkiisa soo hooyadii aabbihii maa iyo awoyaashii xoolihii ay lahaayeen qofka hadduu ka xado xoolihii aabbihiis buu xaday waa maal asal aabbihiibaa wuxuu qaatay hee faraca xoolihiisii waa maal farac marka maalo aslin waa farcin shubhay soo gelayaan marka qofka shubha hadday meesha timaado xadkii waa laga joojinaya wataan hore usoo sheegnay xuquuqda ilaahay subxaana wa shubha hadday timaado yacni shay las dhihi karo saasaa loola jeeday eh, xukunkii wuu burayaa warkaan waa ku dhacay soo maa xoolaha hadda xoolo guud ahaayeen oo kaleeto iyo wixii la halmaala marka waxay soo gelayaan halkaa wa tuqdacu waa la jarayaa yaduhu gacantiisa alyumna ee midigtahay min mafsili lkuuci lafta kuwaca loo yaqaan kala gooskeedaa laga jarayaa markaama ku dhacay kuuc laftaa waay halkaa lafta ku jidha oo suulka xiriirisa yaah ayaa kuuc la yidhaahdaa buucna waxaa la dhahaa laftaatan tan lamidka ah ee lugta suulka lugta ku saarma laa yacrifu kuucahu min buucihi labada lafood ma kala yaqaan weeyo qofka waxba kala aqoon baa la dhahaa laa yacrifu kuucahu ee eh, min buuci marka kuuc waa taas tanna karsuuc miyay yidhaahdaan baa u malaynaya culimmadu marka laftaasaa laga jarayaa sheikhu yii raximahullahu tacala sidee looga jaraya waa in marka la jiidaa iyada horta intana la qabanayaa iyo intan waa la kala jiidayaa si lafu u kala baxaan meeshaas uso nin tuuga ma noqon soo xoolii muslimka ma banaysan ya gacanta asagoo caafimaad qabo aamina ah haddii laga jari lahaa konton halaad bay noqon lahayd hadda uu konton doolar xaday hee waa qiimo beeshay warkaa ma ku dhacay yaah waka xaalka howshu waa adagtaha marka waayaa fa in saraqa hadduu xado buu yidhi thaaniya mar labaad qudica waa qudicad waa la jarayaa rijluhu lyusraa lugtiisa bidix midig baa laga jaray gacanta midigta gacanta bidlugta bidix baa laga jarayaa inta hore oo canqowa ka hooseysa haddii fa in saraqa hadduu xado raabica mar afaraad qudica thaalian miyaa qudicad waa la jarayaa yadahu lyusraa bidixdaa laga jarayaa fa in sadaqa hadduu xada raabica mar afraadna quticat waa la jarayaa rijluhulyumna midigtaa laga jarayaa ninkii marka afar gumudud afar afartii adinba haddii laga jaro dee gumudihii baa soo haray keliya waa fahamta soomaa waaye hadduu usii bartay istugnimadii ka waran oo sax sii xadayo fa in sadaqa hadduu xadayo bacda daalik intaa ka dambeeya cusira tacsiir markaa ciqaab uu imaamku jaangoynayo ayaa lagu dhufanaya waqiila waxaa maya yuqtal waa la dilayaa sabran toogasho sabr qofka intii la xiro in wixii lagu dili lahaa lagu tuuro sabri baa layidhahdaa sabran marka wakaa faslun fii qaaici ariiqi shuftadii wadadaad istaagaysay ma garanaysaa wadada goysanaysay qaaicu ariiq waa kuwii qaaicu ariiq ah ee hee muslimkuu istaagaya marka qaatacu tariiq waxa weye macnaheedu imtinaacu nnaasi min suluuki tariiqi haa waddadii in ay maraan dadka in laga hor istaago ama dadku iska daayaan waddada marideeda sababtu maxay tahay khawfan minhu eh, baqdin ay ka baqayaan kaas waddada goosanaya marka waa imtinaacu nnaasi hee min suluuki tariiqi khawfan minhu hebel saasuu qaatacu tariiq ku noqonaya marka wa qutaacu ariiqi wadada dadka gooya dadka wadada istaaga oo isbaarooyinka dhigto shuftada ahi calaa arbacati aqsaamin afar qaybood baa loo qaybinayaa kow in qataluu dadkii hadday jidka u galeen dadkii jidka u galeen hadday laayaan walam yaakhudul lmaala xoolana aysan qaadan dadkii bay laynayaan keliya kuwani jidkay galayaan dadkii bay digta ka dhigayaan xoolahooda ma rabaan se howl adag maaha haye maxaa la sameeyaa qutiluu ayagana waa la laynayaa loo naxariisamayo fa in qataluu hadday wax laayaan oo wa akhaduu maala xoolihiina qaataan kuwa hore ka daran yihiin soo maah yaa qutiluu waa la oo sulibuu waa la salbayaa halkaa meelabaa la salbayaa oo la dhigayaa wey wa in akhaduu hadday qaataan almaala xoole keliya hadday qaataan dadkii intay xabado dul mariyaan bay xoolaha ka furanayaan haye maxaa la samaynayaa walam yaqtuluu dadkana layn mayaan soo ma aha quticat aydiihim wa arjuluhum min khilaafin lugahay gacmahaas dhaaf loo jaraya o yani midigtaa la jarayaa iyo bidixda baa laga jaraya mar labada hadday haw kala sameeyaan ba haddana hee bidixdii gacanta ahayd iyo midigtii lugta laga jaraya warkaa ma ku dhacay fa in akhaafuu dadka hadday cabsi gelinayaan dadkii cabsigelin bay ku wadaan walam yaakhudul maala xoolana qaadan mahayaan walam yaqtuluu hee dadkana layn mahayaan xoolihii keliya furanayaan xubisuu waa la xabisayaa wa cusiruu tacsiirna waa la sameynayaa ciqaab iyo magaranaysaa imaamku marka uu og yahay ayaa imaamku uu qiyaasayo ayaa hee lagu fulinayaa wey intaasaa loo qaybinaya dadka wax furanaya intaas midkoodu ah waman taaba qofkii toobad keena minhum xaaluu kuwaa ka mid yahay qabla alqudrati calayhi intaan gacanta lagu soo dhigin alqudratu caleyh yani intaan la qaban waayo qabla alqudrati calayh intaan gacanta lagu soo dhigin kii toobad keena saqadat canhu waxaa ka dhacaysa alxuduud xuduuddii ma garanaysaa ayaa ka dhacaysa ahayd in dilkiisa la waajibiyey ama la salbinayo amase gacantii lows islaafa la jarayo xuduudaasoo garan maysaan waa laga deynayaa laakiinse hee hadduu xoolo qaatay wa ukhida bilxuquuqi xuquuqdii uu galay ayaa lagu qaadayaa wey xuquuqdii uu galay ayaa hee lagu qaadayaa wey marka waaya faslun fi siyaali wamaa tutlifuhu lbahaa'imu faslan wuxuu fasal u yahay saa'ilkii saa'il waxa ydhahaa horarka horor wax weeye midka naftaada iyo maalkaaga iyo ehelkaaga duulaanka ku ah saa'il baa la dhahaa warkaama ku dhacay yaah waaya kaasa marka waxaa la yidhaahdaa iisoo qabo siyaal ama saa'ilna waa halxabo mufradkii waayo marka saa'il muxuu noqonayaa alwuthuubu cala alghayri dadka cid cid kale in lagu soo boodo in dadka lagu soo boodo oo xoolahooda iyo lagu qabsado bikayri xaqin wax xaq ahee ah asagoo aan lagu lahayn qofkii alwuthuubu cala alghayri bikayri xaqin baa waxaa loo yaqaanaa saa'il ama siyaal iyo wamaa tuslifuhu lbahaa'imu bahaa'imta waxay burburiyaan bahaaimta waa gaadiidkii dee gawaariduna soo gelaysaa markaa shiikhu wuxuu yidhi raximahullah waa sida qofkii la soo aado lala soo qasto biadan dhibaato lala soo aado xagee laga dhibaateynayaa fii nafsihi naftiisa aw maalihi ama xoolihiisa aw xariimihi ama ehelkiisa islaantiisa iyo caruurtiisa iyo faqaatala markaa dagaalama can daalika arrinkaa ka dagaalama waqatala waxna dila markaa falaa damaana calayhi wax damaan iyo qaandhaba hee laguma laha damaanad qisaas laguma laha middiyaa laguma laha kafaara laguma laha wax lagu leeyahay ma laha markaama ku dhaca laakiinse marka hore inuu qoriga kula boodo maa qofka ayuu qiimeynayaa tuug ee ku filan taha haduu hatuu inuu dibadda ku dhacayo haduu xabad wadnaha u geliyo yaah marka xaggaas waa damaan baa imaanaya inuu damaanad qaado markaama ku dhacay marka heerar bee leedaha qofkii inuu warba iga joog yiraahdo alharabu inuu ka cararo yira warniyo iga joog nafteeda da oo xoolayga iida oo banaanka alharabu hadduu harabkii soo dhaafo qofkii inuu iska reebo zajri inuu sameeyo cagaha lugka u dhufto yira wallahi waasa kaa dhicinaya see wey haddii uu diido istiqaafa ninkan yaa u tolah inuu yirahdo ninkan hee ninkan xoolahe u socdo yaa u tolah haa inuu yidhaahdo istikaatha haddii uu awoodo inuu gacan isaga dhiciyo addarbu bilyadi baa ku xigta hadduu tii soo dhaafo bisawtin bay yidhaahdeen bicasan bay dhaheen ul iyo karbaash iyo muxuu aha shaabugya wuxuu heli karo inta haddii la waayo qatic inuu wax ka jaro qofkii xubin iyo haddii la waayo qatli markaa qatli goorma markaa markaa waqataladaasi waa meel dambe weeye marka haddii dee laysgalay waa masaalo gaara ah oo gacanta laiskula tegay dee ninkii gacan kula tegay waa iska dhicinaysa laakiinse msida waxaa ogaataa markii horarka iyo midka naftaada soo aaday layska dhicinayo in ay hee hadba markaa waxa aad isleedahay way fududahay aad aad isaga dhicinaysid markaba aadan kugu hee aadan kula boodan wixii ugu weynaa macnuu waa intaa keliya bal qofka hadduu saa ku dhinto falaa damaan calayhi damaan lagama rabo qatlin lagama rabo qisaasan lagama rabo kafaaran lagama rabo diyana lagama rabo intaas marka waa horarkii weyn wa calaa raakibi daabati kii gaadiidka saarnaa daabadda kii saarnaa kii daabadda saarnaa damaanun qaandhab baa laga doonayaa iyo magdhow damaanu maa shay inu magdhabaa laga doonayaa atlafahu uu baabi'iyey atlafathu dheh ay baabi'isay daabatuhu gadiidkii u saarnaa gadiidkaa saarnayd wuxuu baabi'iyo adigaa mas uulka ka awey adaa lagaa rabaa marka raakibu daaba muxuu noqon karaa ka markaa wada weeye maaligiisi kii lahaa gadiidka asagoo ha wato markaas kii marka shirku dhacayo amase kii soo caariyeysta ha wado amase kii soo kiraysta ha wado amase kii markii horeba soo dhacay gaaruu soo dhacayba ha ahaado markaad ninka dhibka geysanaya cidda markaa gaadiidka saaran oo gaadiidka hogaanka u haysay ayaa maxaa laga rabaa damaanu maashay inuu magdhabo atlafathu daabatuhu gaadiidkiisu hee ay baabiis xaga maxaa ku baxaya gaarigii ninkii niyo kusoo qaaday hadduu ku yiraahdo kadibna qolo oo ku dhufto kii gaariga ah loo qabsan maayo mana loo qabsanayaa maxaa loo qabsanayaa raakibu daabati maalikii maaha raakibu daabati gaadiidka ninkii saarnaa marka gaadiidka saaran de muxuu noqon karaa intaasoo noocu noqon karaa mid soo kiraysta kii lahaa mid magaranaa isticaara kusoo qaatay soo caariya caariya kusoo qaatay mid hadduu eebba kuuran soo qabo asaguba soo dhacayba gaariga asagoo soo dhacayba dad dusha ka marsiiyey gaarigana laga rabaa dadkan dusha ka marsiiya hee waa laga doonayaa faslun fii qitaali bukaati buqaadii iyo dadkii magaranaysaa ka gadooday imaamkii muslimiinta amarkiisii dadkii ka gadooday la dagaalankoodii yacnii qolo muslim ah <coughs> qolo muslim ah oo mukhaalifa lilimaam wey imaamka meeshaa xukuma khilaaftay khilaafkoodana dee ta'wiil uu wato weeyaan muxuu wataa tawiil yacni muuqaalka kore shay u khilaafayaan waa shay dhihi karo wuu saxan yahay lakiinse markii gudaha loo galo inuu khaldan yahay soo baxayso warkaa ma ku dhacay ayaa waxaa loo yaqaanaa buqaad marka buqaad iyo qudacdur way kala duwan yihiin qudacdur waa shufta caadiya buqaadna waa kuwa hee gadooday oo shay isleeyihiin wuu saxan yahay bay ku haystaan imaamkii laakiinse asal ahaan hee aan saxsanayn warkaa ma ku dhacay marka waa firqatun muslimatun mukhaalifatun lilimaami alcaadili firqatun muslimatun mukhaalifatun lilimaami alcaadil waa koox muslim ah oo khilaafsan iyo khilaafsan yihiin imaamkii khilaafsan wa yuqaatalu waa lala dagaalamayaa ahlulbaqyi baa lala dagaalamahayaa kuwii heeh baqyiga sameeyey kuwii hadduu eebba ku runaado xadgudubka sameeyey bialaai saddex sharti markii laga helo kow an yakunuu fii manacatin an yakuunuu waa inay ahaadaan fii manacatin awood kuwale waa inay yihiin kuwa ciidan leh awood ciidan awood hub kuwale waa inay yihiin warkaama ku dhacay wa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami imaamkii imaamnimadiis waa inay ka baxaan amar uu soo saaray waa inaysan fulinayn oo kaleeto warkaama ku dhacay ama yidhaahdaan ninkan annaga imaam bahee noo ma aha wa an yakuuna lahum waana inuu u sugnaado lahum iyaga ta'wiilun fasir saa'iqun yacni la oo suuragal ah yacni muuqaalka shay saxan u eg laakiinse hee asalkii hoos aan saxsanayn inta marka la helo waa la dagaalamaya bshiiku ku yidhi walaa yuqtalu asiiruhum markaa koodii lasoo qafaasha la dili mayo maxaa waa muslim walaa yuqnamu maaluhum xoolahoodan haniima ahaan loo qaadan mayo soo laba maa walaa yudafafu calaa jariixihim koodii dhaawac ahaan la israacin mayo oo lasii dilimayo maxaa yeelay waxaa la rajeynayaa inay kasoo laabtaan hee waana muslim kow labo hee inay toobad keenaan baa hee la rajeynaya wain daa'ifataani min almuminiin qatalu fa aslixuu baynahumaa wey fain bagat ixdaahumaa faqaatilu alatii tabqii ilaa tafiya ilaa soomaahan xataa tafiya ilaa mila marka wakaa iyaguna macnahooda faslun fi riddati kii diinta ka laabtay diintii uu ka laabtay ridda ridda maxaa la yidhaha qatcul islaamkii in la gooyo weeye maxaa lagu goonayaa biniyati kufrin niyad gaalnimo in lagu jaro aw qawli kufrin ama hadal gaalnimo aw ficli kufrin ama ficil gaalnimo qofkii niyad islaamka inuu jaro qatcul islaami biniyati kufrin aw qawli kufrin aw hee aw ficli kufri saddexdaa inuu ku jaro islaamkii buu goonaya se ku goonayaa niyadii buu bedelay wuxuu niyadda gashaday inuu islaamka ka baxay murtad buu noqday qowl gaalnim islaam ka saaraya buu ilaahay buu maagay ama nebi maxamed buu maagay soo ma jeedid ama sushii qayb ka mid uu inkiray iyo wixii la halmaana aw amase ficla kufrin buu sameeyey sanab buu sujuuday wixii la halmaala ama urug ku wacay oka marka qofka murtad buu noqday eh, haddii howlaha la helo marka qofku inuu ficil sameeyo gaalnimo ah ficilku ficil gaalnimo waaye laakiinse hebel inuu saa gaal ku noqdaayo waxay u baahan tahay in shuruud la helo mawaanicna meesha laga saaro marka qof dhallinyaraa iyo ardaya ama qof dadka iska caadiga ah hebel waa gaal sax agtiisana ka soo yartaa sax ma ah qofka muslimkaa hadduu ficil sameeyo ficil gaalnimaa tusaalahan hadduu sameeyo hebel waa gaal markiiba lala soo aadamayo waa in hee waa in la baaraa yaa baaraya ninkii markaa caalim ah oo ku takhasusay marka waxaana aafeeyey waxaa weeye oo musiibada nagu noqday dadkii in laisa gaalaysiinayo kaarar gaalnimaa la qaybinaya hebel hebel gaalowey hebel hebel gaalowey hebel hebel gaal kaarar baa la bixinaya arrinkaasin diinta ku sax kuma waa in qofka ficilkii iyo faacilka la kala saaraa warkaam saxaabada rasuulku waxaa soo martay xiliyadeedii dad badan oo ficil gaalnimo sameeyey lakiinse waa gaal aan la dhihin yaah soo martay baa jira xaadi bin abi baltaca baa ka mid a ah hadda eebba ku nimankii saxaabada ah yee nebi maxamedow daato anwaad noo samee geedka la barakaysto oo nimankii gaalada ahaa geedkaasoo kale lahaa ayaa anaga geedkaasoo kale noo samee waa ficil gaal soo maa yacnii waa caabudid waaye nebigu ma dhihin gaalaa noqoteen muxuu yidhaahday latatabacanna sunana man kaana qablakum reedhe qowlkii waxaad tidhaahdeen ii sheeg reer bani israiil ku yidhaahdeen tifcana ma ahay qolkii ku yidhahdeen reer bani israa'iil nebi muuse ku yiraahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha arinkaa markaa u laabanina fiiri nebi maxamed gaal baa tilmadhin maxay ahaayeen xadiidu cahdin bilislaam islaamkay ku cusbaayeen soma jidin marka ficilku gaalnimo weeye qofku gaal baa tax ka dhalan mayso waxaan dhici kardha inuusan wixii fahamsanayn yaah nin xifaamsanin baa waxaa dhici kadha in lagu khasbay kii gaal kii muslimka ahaayo kii hadduu eeba kuroonka ii sheeg gaal intii madaxa laga saaray qoriga la yidhaahday ilaahay ku kufri qur-aan baa ku jidha ilaa man hee iisoo qaba aayaddii wa qalbuhu mutma'inun biliimaan maxaa ka horeysay ilaa man ukriha waqalbuhu mudmainun billah soo ma jeedid marka ficil gaal buu qofku sameeyey gaal kuma noqdo warkaa ma ku dhacay waa in la helaa shuruud buuxiyaa mawaanicna meesha ay ka baxdaa marka shardigaa qabso horta hana ku degdegin cidda wax xukumaysoo hebel waa gaal iyo hebel dhihi kadhana idinkana maaha anigana maaha masaakiinta annagoo kalena ma aha culimo waaweyn ama daar ifta oo ma garanaysaa dowladu leedahay iyo wixii la halmaalaha ulahan loogu talagalay ayaa xukumaysa cid hadda xukumi kadha oo ayado iska socotahay ma jidho markaiska jir wakaa macnuhu irtada kii ma garanaysaa ka laabta canil islaam islaamkii kii ka laabta islaamku ka laabta shay xaaraan abuu xalaal ka dhigay wuxuu yidhi khamrada iyo xalaalo weeye wuu yidhi tusaale ahaan ustutiiba toobadkeen baa laga dalbayaa si waajib ah in laga toobadkeenaya waajib weeye ilayaha toobadkeen fa intaaba hadduu toobadkeeno dee laynkii la rabo weeyaane wa ilaa hadduusan toobadkeenin soomahan qutila waa la dilahayaa yaa dilaya qatalahu limaamu imaamkii waa dilaya aduu iska dili maysid adoo shacaba meelaha iska maraya hee ma dili kadhid qutila waa la dilayaa ay qatalahu limaamu iyo wanaa'ibuhu baa dilaya imaamka iyo kuwa naa'ibka ka dhigtay baadilaya oo xukunka dilka ku fulinaya walam yuqasil lana dhaqi mayo oo magaranaysa in la dhaqaayo waajib maaha walam yusalli caleyh laguna tukan mayo ma bannaana in lagu tukado walam yudfan laguna aasimahayo fii maqaabir almuslimiina muslimiinta qabuurtoodana hee lagu aasimayo xoolihiisana fee bay noqonayaan bankiga islaamka lagu shubaya faslun fii taariki salaati taariku salaadkii ha salaada kikatkay salaadee waa salaadii waajibka ahayd oo asalkeedu waajibka ahaa dadkana waajibka ku ahayd qof qofka marka waa asalaatu almafruudatu asaalatan cala alacyaan waa salaadii mafruudada ahayd oo asalka mfaradka ahayd yana farad ku ahayd cala alacyaani dadka aga maxaa ku baxay marka fardu kifaayihii qofkii janaasada ka tagaay de markaa asagoo soo gelmaya meesha wa taariku salaati qofka salaada ka tagaaya calaa darbayni waa laba nooc weeye kow axaduma midkoodii an yatruka waa inuu ka tegay hayra muctaqidin mid caqiidaysan keyrkeed xaaluu yahay liwujuubiha waajibnimadeeda salaaddii buu ka tegey inay waajib ku tahayna ma aaminsana soo ma jeedid yacni salaaddiina wuu ka tegey kow inay waajib ku tahayna ma aaminsana wuxuu aaminsan yahay inaysan waajibba ku ahayn fa kaas waa laga toobadkeenayaa nadaban nadaman wey si sunnaah in laga toobadkeenaaya waa sunne ma boode cafwan fa xukmuhu xukunkiisu xukmulmurtadi wey kii murtadkaa xukunkiisi waaye xaggaasuu tegaya muxuu noqonayaa in la dhaqaa waajib maaha laguma tukan karo muslimka qawuurtiisana hee lagu aasimayo yani salaadii ma tukanayo wuxuuna aaminsan inaysa waajib ku ahay way kala daran tahay kan labaad fiir wathaani kan an yatruka waa inuu ka taga salaadii muxuu tegay ka salaan fudeedsi uu fududaysanayo wuu fududaysanayaa wuu ogyahay inay waajib ku tahay waaba tanba muctaqidan yahay mid oghee aaminsan liwujuuba inay waajib ku tahay fiiri waxa isku raaciyey yatrukaha wuu ka tegayaa oota muxuu tegayaa ka salan buu uga tegayaa xataa xataa yakhruja waqtuhaa ilaa waqtigeedu ka baxay buu kasal oga tegay markaa ma ku dhacay yaa ilaa waqtigeedu qofku ilaa inta waqtigeedu salaad soconaya taarig ma noqonayo warkaa ma ku dhacay salaada duhur labayo tobanka soo tusaale ahaan ilaa iyo saddexda inta inta ka dhexaysa hadduusan tukan taarik ma aha maxaa yeele weli waqtigeedii baa hee jooga marka waqtigeedu baxo ayuu muxuu noqonayaa taarik lisalaati warkaa ma ku dhacay muctaqidan xaaluya mid aaminsan liwujuubihaa fa yustataabu kaa waa laga toobadkeenayaa nadaman sunnanimo fiiri tii hore maxaan idhahnay toobadkeenkeeda waajib buu ahaa in laga toobadkeen kan dambe in la yidhahdo toobadkeen sunno weeye waajibtanka kumaaha fa intaa hadduu toobadkeeno wasallaa tukada waa sidii la rabay soo maaha wa ilaa miyaa qutila waa la dilayaa xaddan fiiri xaddan xad ahaan baa loo dilayaa yacni inuu gaal yahay loo dilmayo xaddan xad ah iyo xad lagu fuliyaa sideedaba muslimka had lagu fuliya warka maku dhacay yaah waxaa lagu fuliyaa qof muslimna qof gaal xad laguma fuliyo qutila waa la dilayaa xaddan xad ahaan baa loo dilayaa koow wa kaana xukmuhu xukunkiisana wuxuu noqonayaa xukma almuslimiina muslimiinta xukunkoodii buu yeelanayaa oo ah oo ah in la qaslo inay waajib tahay in la kafmo inay waajib tahay in la tukado inay waajib tahay waa qubuurta muslimiinta in lagu aaso waa kaa macnuuf warkaama ku dhacay kitaabuuljihaadi jihaadka kitaabkiis jihaad jihaad maxaa la yidhahdaa nabigaa fasiray man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiyo alculyaa qofkii u dagaalama hee ilaahay kelmadiisu inay cirkaas marto u dagaalamo wey jihaad marka waa ladhaha muslim iyo gaal dagaalay isku jiraan baa jihaad la yidhaahdaa kaa muslim gaalka dagaalamayaana dilaahi loola jeedo warkaama ku dhacay yah marka wax badanoo dagaal oo hadda jiraay dee jihaad noqon mayaan khatar weyn marka jihaadkii labaa loo qaybinayaa dagaalka jihaadka ee muslim gelayay mid ay muslimku duulayaanoo waddankii gaalada ay ku duulayaan warkaa ma ku dhacan duulaan bay sameynayaan sida nebigu samey alai salaam waa la duulayaa waddankii gaalada lagu duulayaa kaa waa mid labo mid gaaladu intay soo duusha ayadu wadankii muslimka qayb ka mida ah qabsatay ama meel u dhow soo degtayoo hee ee qorsheynaysa muslim kusoo duushay soo laba masle ma ah marna muslim baa duulaana marna gaalaa soo duushay muslimka xoolihiisa qabsatay waaya marka kaas gaaladu ay waddanka islaamka soo gashay shuruudda hadda shiikhu sheegayaahi ma qusayso taas cid kasta inay ka qayb qaadato oo iska celiso gaalada oo la dagaalamo oo bannaanka laysaga saaro beldada ay kusoo duuleen iyo magaalada ay kusoo duuleen dadka deganaya inta ku xeeraanba faraducayn buu ku noqonaya inay iska dhiciyaan gaalada warkaa ma ku dhacay yaah kan hadda shiikhu shuruudda u keeni doono waa kii markaa gaaladii lagu duulayay oo waddankoodii joogtay kaas ayuu shiikhu ma garanaysaa kownulkufaari bibilaadihim kaas weeye kan shuruudda iska leh marka nebigu cala salaam labaatan iyo sagaal duulaan buu galay afartan iyo toddobo sariyana wuu diray sariya waxaa la dhahaa dagaalkuusa nebigu raacin haswana waxaa la dhahaa dagaalka nebigu raacay sala allah aley wasalam wa sharaa'idu wujuubi wujuubiljihaadi jihaadka inuu waajib yahay shuruudeedu sabcu khasaarin toddoba xaaladood waay toddoba arrimood waay jihaadka sheega waa jihaadka kee weeye kii gaaladu wadamadooda joogaynoo lagu duulayay qofka marka dagaalkaas fardukifaayaha raacaya oo fardukifaayo weeyaan raacaya yaa toddobadan shartoo inuu buuxiye kow alislaam inuu muslim yahay labo albuluwa inuu qaangaar yahay saddex alcaqlu waa inuu hee qof caaqil leeyahay alxuriya inuu xor yahay adoonkii markaa lama rabo inuu aado whukuuratu whukuuriyatu whukuuratu weyaane waa inuu lab yahay marka qoftii muslimka ahayd jihaad waxa waa xajka inajihaad u ah wasixatu inuu caafimaad qabo wadaaqatu cala alqitaali dagaalka inuu awoodo awoodo maxaa laga wadaa jir ahaan inuu awoodo qalabka ku dagaalamaya inuu haysto hadduu waddanku fog yahayna gaadiidkii kori lahaa inuu hee inuu haysto marka jirkiis inuu caafimaad qabo qalabkiisi haysto hadduu wanta ku fog yahayna hee wuxuu kori lahaa uu haysto ayaa maxaa laga wadaa addaaqatu cala alqitaali loola jeedaa marka waman usira qofkiiwaman usira kuwii lasoo qofaashay meel kufaari gaalada xaal ay ka mid yihiin fa calaa darbayni waa laba qaybood ayaguna dagaalkii baa dhacay muslimkii baa la xoojiyey gaalada waa laga raaya dad bamba laga soo faashay soo maa dadkii lasoo qafaashay laba midkood bay noqonayaan darbun qolo yasiiru raqiiqan addooma noqonayaba binafsi sabiyi qafaalashadii lasoo qafaashay darteed bay addooma u noqdeen automatic automatic garamaysaan si automatica maxay u noqdeenba waxay eh, u noqdeen waxay eh, u noqdeen ii sheeg addooma u noqdeen wey yani in lasoo qafaasho darteed bay addooma ku noqdeen kow wahuma sibyaanu iyo wanisaa waa dumarkii iyo caruurtii wa darbun qolo laa yariqu addooma ku noqon mayaan binafsi sabi in lasoo qafaasho darteed hee addooma ku noqon mayaan wahum iyaguna alrijaalu waa raggii albaaliquuna ee qaangaarka ahaa haahe qaangaarka ahaa waaya marka ayagu in lasoo qafaasho darteed addooma ku noqon mayaan saddex kaloo heer bay marayaan saddex heer oo kale waa mid unbay noqon doonaan walimaamu imaamka ayaa mukhayarun la kala dooransiinayaa fiihim kuwa dhexdooda xaaladooda bayna arbacatin afar arimood baarbacati ashyaa afar arrimood walimaamu imaamka ayaa mukhayarun mid la kala dooransiiyey ah fiihim kuwa dhexdooda bayna arbacati ashyaa afar arimood dhexdood buu kala dooranaya imaamka inuu ku sameeyo nimankaas kow alqatlu inuu hee laayo inuu laayo sidii dagaalkii beder cumar u fatwooday u yidhaaha nebi maxamedow hee laay ilaa ma garanaysaa ilaahay ku ogaanayaan meeshan naxariis uga soo socon iska dhicinayo qur-aankuna ku raacay wal istirqaaq in addoommo laga dhigto markaa addoommo noqdaan walmannu in lagalladaysto almannu waxa weeye in lagu galladaysto sii deyntooda in laiska sii daayo marka takhliyatu sabiilihim baa la samaynayaa wadadaa loo banaynaya iska tagaa la dhahaya alman waa gallad marka loo gallad sheeganayo oo la dhahayo hee iska taga oo waxba ah, ladinkama rabo addoona laydinka dhigan mayo xoolan laydinkama rabo madax furasho laydinkama rabo dhaqaajiya man baa layidhaha walmufaadatu in lagu furto bilmaali xoole in lagu furto la yidhaahdo nin kasta kun diinaar baa laga rabaa ehelkiisa alla hadlo soo diraan saasoo kaleeto aw birijaali ama rag muslimiinoo u xirnaa gaalada in lagu soo furanayo yaa yafcalu wuu samaynayaa min daalika arin arrimahaas xaggooda maa shay wuu samaynayaa fiihi ay ku sugan tahay almaslaxatu faa'iida ugu sugan tahay lilmuslimiina muslimiinta ay faa'iida ugu sugan tahay muslimkaa la fiirinaya xaaladooda haba tii ugu fiican baa hee baa loo samaynayaa baa loo samaynayaa waman aslama kii islaama qablal asri intaana soo qafaashin dagaalkiibaa dhacay welina lama kala bixin qafaalasho weli ma jirtaa marka may somaan qafaalashadii kahor haddii uu soo islaamo qofi axraza wuxuu ilaalinayaa wey inuu islaamay darteed wuxuu ku ilaalinayaa maalahu xoolihiisa asaga xoolihiisa wadamahu iyo dhiiggiisa wa siqaara awlaadihi iyo carruurtiisa kuwooda hee yaryar haa kuwooda yaryaar carruurtiisa asagay raacayaan warka ma ku dhacay mar hadduu asagoo islaam noqday ayaguna muslimiin bay la noqonayaan marka saddexdaas arrimood naftiisana uu ku ilaaliyey dagaalkiiyo aan nicinba buu soo islaama xoolihiisa iyo dad iyo naftiisa iyo hee iyo yar ciyaalkiisa yararka ah iyo qaangaarka aan noqon asagay soo raacayaan xagga maxaa ku baxay ciyaalkiisa waaweynkaa ah. nin weynoo bannaanka maraya buu noqday warkama ku dhacay addoommadiisiiyo waa ka harayaan islaamtiisiiyo waa ka haraysaa waaya yuxkamu waa la xukuminayaa lisabiyi sabigii bilislaami inuu islaam islaamnimaa loo xukuminayaa sabigii inuu muslim yahay baa loo xukminayaa cinda wujuudi talaati asbaabin saddex sabab markii la helo qofkii nin ilmihii yarka ahaa inuu muslim yahay baa hee loo xukumaya kow an yuslima axadu abweyhi labadiisa aaba mid kamid inuu islaam yahay ama uu muslimay labadii aaba mid kamid haduu muslim yahay isagaa la raacinayaa aabihii iyo baa midna muslim midna waa gaal qofka muslimka baa la raacinaya ilmihiisaasu muslim ku yahay warka ma ku dhacay oo xagga islaamnimada iyo xagga gaalnimada ilmuhu wuxuu ku raacaa islaamnimaduu ku raacaa waalidka warka ma ku dhacay haddii waalidku midna yahay muslim midna gaalu yahay ka muslimkaabuu raacaya aw yasbiyahu uu soo qafaasho muslimun qof muslimna soo qafaashay munfaridan xaaluu yahay mid ka soocan can awey labadiisa aabe ilmihii yarka ahaa qafaalashadii markii dadkii lasoo qafaalinayay baa mid wuxuu soo qafaashay hee hal ilmo warisna lama socdo kaa soo qafaashay hadduu muslim yahay marka maxaa leenahay ilmahaasna muslim weeyaan aw yuujada waa la helay ilmihii laqiidan asagoo lasoo tuuray baa la helay fii daaril islaami wadan islaam ama meel islaam baa laga helay dul islaam baa laga helay marka maxaan leenahay iyadana ilmahaasi waa muslim baan leenahay faslun filhaniimati haniimadii dadkii waa laysgalay dagaalkii baa dhacay gaaladii waa la jebiyey muslimku waxay la ba'een oo la hoogeen waxa weye zamanadan gaaladiisa iska dhicinay nebigu uu sheegay alai salaam ha idaa tabaayatum alciina wa akhadtum adnaam albaqar wa taraktum aljihaad sallad allaahu calaykum dullan ilaa nebigaa sheegay salam haddaa ciinaday ku baayacmushtartaan noloshana aad jeclaataan jihaadkana ka tagtaan dulli baa la saaraya markaas dadkii gaalada ahaana qalbiga wax la gelinayaa inay dusha idinka maraan baa qalbiga loo gelinaya kibriya soomaa marka dee in asalkii lagu laabto mooyaane si kale magaranaysaa sharaf loo heli mayo waaya waman qatala qofkii dila qatiilan mid mid la dilay qofkii dila yacni mid qofkii dila gaaladii ka mid a ah. ucdiyakaa waa la siinayaa salabahu qalabkiisii baa la siinaya salab muxuu yih salab waxa weye akhdu maa yatacallaqu biqatiilin kaafirin akhdu maa shay in la qaato yatacallaqu la xidhiira biqatiilin kaafirin mid gaal ah oo la dilay wixii la xidhiiray in la qaato oo min malbuusin dhar ahaa iyo wanah wixii la mid ah warkama ku dhacay warkama fahamti akhdumaa shay in la qaato shaygeedee shay nooceeya shaygaasoo hee yatacallaqu la xidhiira biqatiilin kaafirin mid gaal oo la dilay min malbuusin yow naxwiye marka qofkii nin hebel nin la yaqaano hebel ah ninkii dila waxaa la siinaya ninkaas wuxuu watay dharkuu watay qalabka dagaalkuu watay seeftiisi warankiisi faraskiisi waxaasoo dhan fartaa laga saaraya salab baa maxaa loo yaqaanaa salab salabkii marka qaniimada kuma jiro salabka baa la siinayaa kadib baa qaniimadu imaanaysaa wayuqsam waa la qeybanayaa alhaniimatu haniimadii bacda daalik intaa kadib calaa khamsati aqsaa khmaani shan khumus baa shan qaybood baa laga dhigayaa qaniimadii markii xoolihii gaalada laga furtay markii laga saaro salabkii shan qaybood baa laga dhigayaa kow fa yucdaa waa la siinayaa arbacatu akhmaasihaa shantii afar ka mid ah liman qof baa la siinayaa shahiida goobjoog ahaa ala waqcata dagaalka goobjoog ahaa baa la siinayaa qofkii dagaalka goobjoog ahaa iyo dagaalka inuu dagaalamo u yimaaday qeyb baa la siinaya shantaas afar ka mida la siinayaa sidaa lagu qaybinayaa waa kan lil faarisi kii fardafuulka ahaa ee faraska watay alaahatu asumin saddex dalool baa la siinaya saddex baa la siinaya oo labana faraskaa loogu talagalay nafaqadaas midna maxaa la siinaya asaga qafahaantiisa weli raajili kii lugleydaahaana sahmun baa la siinayaa hal dalool baa la siinayaa walaa yushamu saham loo qorimayo saham la siinmayo saham waxaa weeye dagaaliyahanka wixii la siinayaa saham layihaha marka saham la siinmayo ilaa liman cid mooyaane istukmilad fiihi ee ku dhammaystirantay khamsu sharaadi shan shardi shan shardi ciddii laga helay baa qaadan ka dhah kow alislaamu qofku inuu islaam yahay walbuluuq inuu qaangaar yahay walcaqlu inuu caqli leeyahay walxuriya inuu xor yahay wadukuuratu inuu lab yahay marka gabadhii tababarnaydoo dagaalka ku jidhay saham la siin mayo ilmihii yarkaahayo afar tobanka shan toban yaraa saham la siin mayo addoonkii dagaalamayay saham la siin mayo saham waa xoolo go-aan de oo la qaybinayay maxaa la siinayaa sheikhu sheegi doona fa in ikhtalla haddii la waayo shardun sharad oo min daalika kuwa ka mid ah rudika waa loo tungoonaya tungoyn waa loo tungoynayaa lahu isaga qofkii waa loo tungoonaya walam yusham saham go-ana la siin tungoyntu maxay tahay waa shay-un duuna sahmin yuctaa liraajili waa wax ka hooseeya sahamkii baa la siinayaa warkaama ku dhacay tusaale ahaan markii haniimada la qaybsaday halkii saham hadduu noqday tusaale ahaan kun doolar kun maah yah ninkii faris wata maxaa la siinayaa saddex kun kii lugeynayana kun gabadhii iyo addoonkii iyo ilmihii yarkaa dagaalka ku jirana waxaa la siinayaa kun wax ka yar warka may nacay duuna sahmi baa la siinaya maxaa yeele ayagu dee dadka jihaadka marka hore lagu waajibiya ma ahayn warka mayna nacay idan shuruud maxaan soo marnay adukuuras maana soo marin wakaa wa yuqsam waa la qaybanaya alkhumus khumuskii soo haray soo shan lagama dhigin afar baa la siiya dagaalyahanadii kii soo haray yaa la siinaya waa kan calaa khamsati asumin shan baa asaga loo qaybanayaa kii soo haray maxaa loo qaybanayaa shan sahmun sahm waxaa la siinaya lirasuulilahi sal ly sl nebiga afarta laga saaraya nebiga ma joogo yusraf waa lagu bixinayaa sahamkaas bacdahu bacda anabiyi lilmasaalixi masaalixdii muslimiinta lagu bixinayaa danihii muslimiinta ee guud culimmadii baa la siinayaa ardadii diinta birinaysaa la siinayaa buundooyinka lagu dhisayaa mustashfayaadkaa lagu dhisayaa soma jeedid yaah wakaha macnuuf marka nebigaa tan iskale ah haddii nebigii meesha ka baxayna hee masaalixda muslimiinta iskale wa sahmna waxaa la siinayaa lidawil qurbaa qaraabadii nebiga waa banu haashim iyo banu mualibe bani haashim odayga cabdimanaf la dhihi jira afar nin buu dhalay haashim iyo mutalib iyo aduu ee bukuura cabdishamsi iyo noofal warkama ku dhacay noo fadhiya cabdishamsi iyo haashim iyo iyo mutalib nebiga qaraabadiisa waxaa noqday haashim iyo mutalib banu haashim iyo banu mutalib warkaa maku dhacay labada kale qaraabada nebiga lagu tilmaayo ee zakada kuwa laga xaaraantinimeeyey iyo kuwa xaggan soo gelaya kuma jiraan warkaa ku dhacay maxaa yeelay waagii jaahiliyada ee waagii islaamka labadaba nebigeen waxay u noqdeen waxay ahaayeen labada qolo laba qolo isfacan isugu xiran bay ahaayeen marka saasee qaraabadii nebiga u noqdeen wasahmun sahmna waxaa la siinaya yataama agoomaha wasahmun sahmna lilmasaakiin baa la siinaya dalool sahm luqada somaaliga waa dalool wasahmun daloolna lil abnaai sabiili kuwii safarka ahaabaa la siinaya waxba aan haysan marka abnaausabiilka iyo masaakiinta magaranaysa qolyaha sekadaa kusoo faahfaahan qolysay shuruuda loo xiray waxay yihiin bilahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala sabi ajmaciin